bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiy raximahu llahu tacaala <clears throat> kitaabu adkaari اlmaradi wاlmowti wma yatacalaqu bihima adkaarta qofka jiran jirada adkaarteeda iyo mowdka adkaartiisa wamaa yatacallaqu bihimaa iyo waxa ku tacalluqo baabu istixbaabi alikhaari min dikri lmowti geerida baabu istixbaabi likhaari baabu istixbaabi alikthaari badintii sunanimadeeda in la badiyo min dikri lmowti geeri xusuusashadeeda in la badsado oo la badiyo sunanimadeedii ay u baabihay rawaynaa bilasaniidi asaxiixati fi kitaabi tirmidiyi wa kitaabi annasaa ibni maajah wagayrihaa kutubtaa qeyrkood waxaanu ku warinay asaaniid saxiixa can abi hureyrata radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaal nebigu waxa uu yihi akhiruu badiya dikra haadimi ladaati macanyaalo midkii goynaya ayb ayb haadim haadim ayaa raajix ah daalka marka mucjama bidaali lmucjama haadimna qaaraa qoray ayb akhiruu dikra haadimi ladaati waxyaabaha macaanyaalaha kan jabiyo sheeg sheegitaankiisa badiya yacnii wuxuu ujeedaa almowta geerida geerida waxyaabaha macaan oo dhan bay jebisaa dadka isjecelay kala wadaa qofku waxa uu rabo isagoo is wax macaansanaya ayaa geeridu ku timaadaa waa ka goynaysaa ayb yacni almowt qaala tirmidiyu xadiidun xasan marka waxaa la rabaa in geerida la xusuusnaado xadiidku saasuu farayaa qofka hadduu geerida xusuusnaado wax badan baa u hagaagaya ayb hadduu geerida meel iska dhigo oo uunan xusuusaninna waxaa weeyaan noloshiisu waa fasaadaysaa ayb marka bilasaniidi saxiixati can abi hureyra nadar ayaa ku jiraa la ayb laakiin xadiidku waa xasan baabu marka geerida in la xusuusnaado dadkana waxaa ugu caqli badan kuwa geerida xusuusana ugu caqli badan mar walba inay maskaxdaada geerida xusuusteeda ka baxdo ma fiicna waana balaayo markay saas kugu dhacdo ayb <clears throat> oo ruuxu marka inta uu nool yahay mowdkaas inuu ka sheekeeyo xusuustiisa badiyo siyaabaha ku badi karana waxay tahay qubuuraha inuu siyaarto uu booqdo in uu janaasada raaco dadka jiran oo dhimanayo inuu booqdo qur-aanka inuu akhriyo geeridii iyo waxyaabaha ka dambeeya iyo ka waramayo si macno tadabur leh oo u akhriyo waa kaasa baabu istixbaabi su-aali ahli lmariidi wa aqaaribihi canhu wa jawaabi lmas-uuli baabu istixbaabi su-aali ahlilmariidi dadka qofka jiran dadkiisa in la su-aalo sunnanimadeeda wa aqaaribihi iyo qaraabadiisa in la weydiiyo canhu isaga xaggiisa wax laga weydiiyo qofkaa jiran yanii ninka jiran qaraabadiisa in wax laga weydiiyo oo layidhaha war ninka hebel ah soo yahay wa jawaabi almas-uuli ninka la weydiiyeyna jawaabtiisa uu jawaabo rawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana caliya bna abi aalibin radia allahu canhu kharaja min cindi rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga agtiisuu ka baxay fii wajacihi xanuunkiisii alladii tuwufiya fiihi nabiga lagu oofsaday xanuunkii nebigu uu ku dhintay faqaala annaasu dadkii waxay ku yiraahdeen yaa abaa xasan abuu xasan kunyada calima kayfa asbaxa rasuulu llaahi sala allahu calayh waalihi wasalama nabiga see ku waabariistay qaala waxa uu yidhi asbaxa bixamdi illaahi tacaala baari-an asbaxa uu waa bariistay baari-an isagoo yacnii fiican oo xanuun iyo waxyaabaha ka fiican bixamdi illaahi tacaala ilaahay mahadiis ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka jiran qaraabadiisa in wax laga weydii karo cali nebiga qaraabuu la ahay cali nebiga qaraabo ayuu la ahaa marka dadkii baa su-aaleen marka isagana marka wuu u jawaabay intaasuu ka rabaa marka isagoo raystay yani ayuu waa beriistay baabu maa yaquuluhu lmariidu wayuqaalu lahu wayuqra'u calayhi wa su-aalihi can xaalihi baabu maa baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baab yahay yaquuluhu uu dhahayo almariidu midka jiran wayuqaalu lahu loo dhahaayo wayuqra-u caleyhi waxa lagu akhrinaayo wa su-aalihi can xaalihi see tahay in la dhihi karo xaalkiisa la weydiin karo rawaynaa fii saxiixay ilbukhaariyi wa muslimi can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu kaana wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi gogoshiisa marka uu galo jamaca kafayhi labadiisa calaacalood ayuu ururinayay labadiisii calaacalood ayuu ururinay alxamdulilah uma nafata fiihimaa waa afuufayay markaa dhexdooda gacmihiisa korkoodu afuufayay faqara'a fiihimaa wuxuu ku aqrinayay qul huwa allaahu axad qul acuudu birabi alfalaq waqul acuudu birabi annaas uma yamsaxu bihimaa wuxuu ku masaxayay mastadaaca intuu awoodo min jasadihi jirkiisa ah yabda-u bihimaa calaa ra'sihi madaxiisuu ku bilaabay wa wawajhii iyo wejigiisa wamaa aqbala wixii horay horay ah oo soo qaabila oo min jasadihi jirkiisa ka mid a yafcalu daalika sidaa ayuu yeelaya alaaa maraatin saddex jeer buusa yeela qaalat caaishatu caaisha waxay tiri falama shtakaa nebigu markuu xanuunsaday kaana ya'murunii wuxuu ahaa inuu ifaraayo waa ifari jiray oo waa i amri jiray an afcala daalika sidaadaas inaan yeelo bihi isaga aan saa ku sameeyo riwaayadan marka waa ifari jirada ah ibnulqayim wuxuu yidhahdaa waa laga xoog badan yahay tafsiir mucawidateynka badaaci lfawaa-idka waxaa ka xoog badan biduuni amri biduuni amrin minhu isaga oo aan nebiga caaisha asoon amrin ayay saas samey jirta sidaasaana laa-iq a nacam ayb isagoon amrin ayay iyada intay ku tufto gacmeheeda ayay jirka u marmarin jirtay maxaa yeelay sidaas waxay laa-iq ku tahay tufta dadka yacni aan dadka weydiisanin tufta dadka aan weydiisanin waa dad iimaankoodu kaamil yahay waa dad iimaankoodu iimaan xoog badan leh uu yahay xadiidkii waxaa ku jirtay toddobaatan kun oo ummadaana jannada gelayaan xisaab la-aan yaa waayaa layidhi markaasuu yii hum aladiina laa yastarquuna waa kuwa aan tufidda dalbanin marka nebiga kuwaas kuwaas iyo nebiga nebigaa tawakul badan shaki male fadli badanna haddii marka kuwaa dad mu'miniintii ka mida ay lagu ammaanay inaynan tufid dalbanin maxaa u malaynaya marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu tufid dalbanayo may kula tahay maya marka tufidda in la dalbado iyo adoon dalbanin in lagugu tufo labay kala tahay midda dambe dhib ma laha oo nebiga isaga waa lagu tufay jibriila ku tufay ayb iyo qofka inuu tufo dhib ma laha waa isku tufi karaa isaga qof intuu u yimaado ku tufo waa ogolaanaya marka haygu tufin maaha inuu yidhaahdo laakiin inuu dalbadaa la diidayo hebelow kaale igu tuf qur-aan igu akri ayaa waxaan ka wadaa yani la diidaa markaan leeyahay waxaan u jeedaa waxbay dhaawacaysaa oo waxay dhaawacaysaa tawakulkii dhammaystirnaantiisii ayay dhaawacaysaa oo qof baad u baahanaysaa oo baahi u dhiganaysaa wfii riwaayati fi saxiixi ana anabiya sala allahu alayh waali wasalama nabigu kaana yanfuthu calaa nafsihi nafsadiisa ayuu ku tufi jiray filmaradi jirada aladii tuwafiya fiihi lagu oofsaday dhexdiisa bilmucawidaati mucawidaadka qul wallahi qul acuudu birabbi lfalqi qul acuudu birabbi nnaas qaalat caa-ishatu caa-isha waxay tiri falamaa haqula markuu cuslaaday kuntu waxaan ahaa anfuthu calayhi inaan ku tufayo bihinna iyaga waa kaa markii nebigu ou cuslaaday anaa ku tufi jiray way amre hadda maaha riwaayadan kuntu anfusu calayhi korkiisaan ku tufi jiray bihinna iyaga macawudaadkii wa amsaxu biyadi nafsihi nafsadiisa gacanteeda ayaan ku masixi jiray markaa libarakatihaa barakadeeda darteed wa fii riwaayatin kaana ida shtakaa wuxuu ahaaduu xanuunsanaya yaqra-u calaa nafsihi bilmucawidaat wayanfusu qiila lizuhriyi axadi ruwaati hada alxadiid xadiidkan raggii warinaya qaar kamida zuhri xadiidkan dadkii warinaya mid ka mid ah ah kayfa yanfuthu see isugu tufayaa faqaala waxa uu yihi kaana yanfuthu calaa yadayhi gacmihiisuu ku tufi jiray huma yamsaxu bihimaa wajhahu wejigiisuu ku masixi jiray markaa qultu wafi lbaabi baabka alaxaadiisu baa ku sugan axaadiistii alatii taqadamat soo hormartay fii baabi maa yuqra-u cala almactuuhi qofka mactuuha waxa lagu akriyo ila isaguba waa nin jiran mogtahay wahuwa qiraaءaة اlfaatixati weeyaan wagayriha warawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi wasunani abi daawuuda wagayriha can caaishata radia allaahu canha ana anabiya sala allahu alayh wali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa ida shtaka alinsaanu qofka haddii uu sheegto ashay-a wax ayb minhu xaggiisa uu ka sheegto ow kaanat qarxatun ama boog ay ahaato aw jurxun ama dhaawac qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu sameynayay biisbacihi fartiisa haakadaa sidaan buu ku sameynayay qaala bimacnaa facalahu min ilaaqi lqowli wa iraadati lficli qaala nabiyu sal l slam nabiga wuxuu sameynayay biisbacihi fartiisa uu ku sameynaya hakadaa sidan wawadaca sufyaanu bnu cuyeynata araawi sufyaan bnu cuyeynihii xadiidka warinayay ayaa wuxuu dhigay sabaabatahu murugsatadiisa midaas tasbiixsato oo atixyaadka marka la aqrinaa la taago bil ardi dhulka ayuu saaray uma rafacahaa waa soo koryeelay korba uu qaaday wa qaala waxa uu yiri bismi illaahi magaca alla kaalmahiisa anoo kaalmaysanayaan ku tufayaa turbatu ardinaa weyaan ciideenna dhulkeenna ciiddiisa biriiqati bacdinaa qaarkeen candhuuftiisii yaa yushfaa bihi waxaa lagu shaafiyaa oo lagu caafiyaa saqiimunaa midkeenna jiran biidni rabbinaa baa loogu caafiyaa rabbigeen idinkiisa ayb bismi marka turbatu ardinaadaas waxay yidhaahdeen culamada qaarkood ardulmadiina laga wadaa oo ciidda madiina istishfaa iyo waa daawa laga raadsadaa maxaa yeele nabiga ardinaa madiino ayuu joogaa saasa ahlucilmiga qaar ka mida ay dheheen marka ciidda madiina taallo <clears throat> marka in saas marka qofka maryadka inta caradeeda gacanta la geliyo laga soo bixiyo lagu tufo bismi illaahi turbatu ardinaa biriqati bacdinaa yushfaa saqiimuna biidni rabbinaa la dhaho meeshay jirnayd la saaro wa fii riwaayatin turbatu ardina wa riiqatu bacdina midkeen candhuuftiisa qultu qaala alculamaau culimadu waxay dhaheen biriiqati bacdina ay bibusaaqihi candhuuftiisa walmuraadu busaaqu bani aadam bani aadamka candhuuftiisaa loo jeedaa qaala bnu faris alriiqu riiqu linsaani wagayrihi riiq marka la yidhaha candhuufta qofka iyo eyrkiisba waa la dhahaa qof iyo eyrkiis waqad yu in la ta'niisiyaa la arkaa fayuqaalu riiqatun la yiraahdo waqaala aljawhariyu fii sixaaxihi alriiqatu akhasu min alriiqi riiqatu marka la yiraha waa ka khaassan tahay alriiq marka la yiraha unta loo yeelin ayb imaamu nawowi sharaxa muslimka wuxuu ku yiri qaala jumhuuru lculamaa almuraadu biardina huna culimmada badankood waxay dhaheen buu yiri jumlatu lardi dhulkoo dhan waqiila ardu lmadiinati khaasatanna waa la yiri dhulka madiina libarakatiha <coughs> dhulka marka in ciidoo dhan laga wado waa la sheegay in laga wado eh, ciidda madiinana waa la yiri laakiin culimadu waxay u badan yihiin dhulka guud ahaan <coughs> warawaynaa fi saxiixayhimaa can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wali wasalam anabiya kaana yucawidu wuxuu magangeli jiray bacda ahlihi ehelkiisa qaarkood ayuu magangelin jiray yamsaxu biyadihi gacantiisa ayuu masixi jiray alyumnaa midig <clears throat> ayuu ku masixi jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray allaahuma raba annaas adhib ilbaas ishfi wa anta ashaafi laa shifaaa ilaa shifaauka shifaaan laa yugaadiru saqama <clears throat> allaahuma yaa allaahu allow raba annaasi yaa raba annaasi dadka rabbigiisow adhib tagsii alba'sa baaska tagsii idhab maaha idhab haddii la yidhaha adiga baxa ayb adhib haddii la yidhaahna waxaa weeyaan tagsii oo ficilka waxaa weeyaan dahaba markau ahaa awal ou laasim ahaa haddii afcala laga dhiso haddii afcala laga dhiso afcaladaas macno horle bay keenaysaa oo ah macna atacadii isagoo <clears throat> laazim iska oo dahaba ah ayaa adhaba la yidhi mutacadi u noqona mafcuulu inuu qaato ayb marka adhib tagsii alba'sa waa kaas mafcuul bihi <clears throat> baaskii tagsii ishfi ilaahu shaafi wa anta adigu ashaafi baa tahay <clears throat> midka wax shaafiyo marka asmaada alla waxaa kamid a ah ama magacyada ilaahay ashaafi ayaa kamid a ah laa shifaaa shifaa <clears throat> ama caafimaad ma ahaanin ilaa shifaauka caafimaadkaaga un mooyaane caafimaad ma jiro shifaaan caafimaad caafi laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman wax jiri ah aan ka tegaynin caafimaad aan jiro ka tegaynin ayb wafii riwaayatin kaana yarqii waa tufi jiray yaquulu wuxuu dhihi jiray imsaxi ilba'sa raba annaasi biyadika shifaau laa kaashifa lahu ilaa ant imsax ilba baaska tirtir ilaahu raba annaasi yaa raba annaas dadka rabbigiisow biyadika adiga gacantaada ashifaau caafimaadka uu ku jira qofka waxaa laga rabaa marka inuu ogaado shifaha iyo caafimaadka inuu ilaahay gacanta ugu jiro ninka jiranna waa inuu saa ogaado ninka wax daaweynaya waa inuu saa ogaado ninka wax tufaayana waa inuu sidaas ogaado ictiqaadkaas inuu daboolo ayaa la rabaa meesha biyadika shifaa meel kaloo caafimaad loo raadsado ma laha aan allah ahayn subxaana wa tacaala bani aadamku waxaa dhici karta inuu wax isku dardaro farsamo inuu sameeya dhici karto oo qofka intuu jeexo ou qalo ou daaweeyo nadiifiyo waxaas waa iska dadaal bani aadamka uu awoodi karo sabab u noqon karo laakiin xaqiiqadii dhabta ahayd ee caafimaadka ahayd isaga ma keeni karo qofka ma gelin karo gudihiisa laa kaashifa marka haddaad qubuuro u aadana kaba daran marka ninka meydka asaga xataa sabab mahaayo ninkaa nool sabab bau bahaayaa kan meydka laakiin sabab xataa male isaga loo weydiiye caafimaad ayb laa kaashifa mid faydaa lahu isaga faydaa uma sugnaanin ilaa anta adiga ma ahani laa kaashifa ku faydaa lahu uma sugnaanin ilaa anta adiga maahane oo maradka wax faydaa aan adiga ahayn ma jiro waraweynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can anasin radia allahu canhu anahu qaala lihaabitin raximahu llah haabit bnu aslam albunaani ayuu wuxuu ku yiri alaa arqiika miyaanan kugu tufaynin oo ma kugu tufaa biruqyati rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga ruqyadiisa ma kugu tufaa tufti rasuulka tufti rasuulka dhildhil maaha marka wax la iloobi kara ama laga seexo kara ma aha qaala waxa uu yidhi balaa inaadan igu tufin iska daayo igu tuf qaala allaahuma raba annaas mudhiba alba'si ishfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa anta shifaaa laa yuqaadiru saqama allaahuma ya allahu allow raba annaasi dadka rabbigiisow mudhiba alba'si ismu faacila laga bixiyey adhaba adhaba ayaa ismi faacil laga sameeyey mudhib ayb mudaaric ka dhig miimkii miim la imaa god miimkaas xarafka ugu dambeeyka ka horeyn hoos dhig mudhib mudhib albaasi baaska midka tagsiiyow ishfi shaafi anta shaafiy midka shaafiya taha adiga <clears throat> laa shaafiya mid shaafiya ma jira ilaa anta adiga maahan shifaan shifo caafimaad caafimaadi laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman jiro qultu macnaa laa yuqaadiru ay laa yatruku waay walba-suna ashidatu waay walmaradu shidada iyo jirada waraweynaa fi saxiixi muslimi raximah llahu can cuhmaana bni abilcaasi radia allahu canhu anahu shakaa ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayuu u cawday wajacan xanuun ayuu uga cawday yejidhu uu dareemayo fii jasadihi jirkiisa uu ka dareemayo faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka wuxuu yidhi dacyadaka gacantaada saar cala aladii kii alle mu xanuunsanayo oo min jasadika jirkaaga ka mid ah waqul dheh bismi illaahi saddex jeer bismi bismillah bismillah dheh waqul sabca maraatin toddoba jeer waxaa tiraa acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu aw xaadir acuudu bicizati illaahi ilaahay cizadiisaan magangelayaa wa qudratihi qudradiisaan hoosgelayaa oon magangelayaa min shari maabaan baan ka hoosgelayaa in ka magangelayaa ajidu aan helaya wa uxaadiru aan ka yani cabsanayo waxaan dareemaya waxaan ka cabsanayaba yaan ka magangelayaa sidaas dheh qofka jiran marka sidaasuu sameynayaa meesha jiran ayuu gacanta saarayaa bismi illaah bismi illaah bismi illaah acuudu bicizati illaahi waqudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir ayuu dhahay warawaynaa fi saxiixi muslimi can sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu qaal caadani nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalama nabigaa isoo booqday faqaala waxa uu yidhi allaahuma shfi sacdan ilaahu sacad caafi allahuma shfi sacdan allahuma shfi sacdan ayuu yiri saddex jeer marka in la yidhaha allahuma shfi fulaan allahuma shfi fulaan allahuma shfi fulaan waraweynaa fi sunani abi daawuuda wtirmidiy bilisnaadi asaxiixi can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal man caada mariidan qof jiran qofkii booqdo lam yaxdur ajaluhu kaasoo waktigiisu ounan imaanin wadkiisii ounan gelin oo waqtigiisii geerida aan la gaarin faqaala yidhaahdo cindahu agtiisa ku yidhaahda sabca maraatin toddoba jeer as'alu llaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka toddoba jeer dhaho ilaa caafaahu llahu subxaanahu ilaahay waa caafiya subxaanahu watacaala min dalika almaradi jirada waa ka caafiya qaala tirmidiyu xadiidun xasan wa qaala alxaakimu abuu cabdillaahi fii kitaabihi mustadrak fii kitaabihi kitaabkiisa almustadraku cala asaxiixayn lagu magacaabo hada xadiidun saxiixun calaa shardi albukhaariyi qultu yashfiika bifatxi awalihi yashfiika iyada la kordhigo ayb ayb ibnu callaan marka waxa uu yihi xaafidku xadiidkan markuu takriijiyey waxa uu yihi xadiidun xasanun ayb imaam axmedna waa soo saaray waqaala tirmidiyu xasanun gariib ayb waa xadiid xasan wrawaynaa fi sunani abi dawuuda can cabdillaahi bni camr bn alcaasi radia allahu canhuma qaala qaala anabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam idaa jaaa arajulu qofka haddii uu yimaado yacuudu isagoo booqanaya mariidan qof jiran falyaqul ha yidhaahdo allaahuma shfi cabdaka ilaahu addoonkaaga caafimaad sii yanka-u laka caduwan cadow ayuu kuu bajinayaa yanka-u caduwan cadow ayuu bajinayaa fulayeynayaa laka adiga dartaa ayb amaa laka cadow adiga aada leedahay ayuu la dagaalayaa macnaha bajinayaa ow yamshii laka oo kuu soconaya adiga dartaabuu u soconaya ilaa salaatin salaad ayuu ugu soconaya dartaa lam yudacifhu abu daawuud yani wuxuu ku leeyahay marka ilaahu ha yiraahdo ilaahu addoonkaaga caafimaad si oo cadow kaa ah ayuu la dagaalaya ayuu fulayeynayaa amase salaad ayuu ku ayuu kuu aadayaa adiga dartaa ayuu salaad u aadayaa ayb daaco ayuu sameynaya ayb marka wuxuu yihi abu daawuud waa ka aamusay ma uunan daciifinin kaanahu marka yacni wixii abu daawuud sunanka u ka aamusana waa tii uu soo yidhi waa xasan wamaa sakatu canhu fahuwa saalixun ujeeda laakiin abu daawuud sunanka dhexdiisa miyaa ma khaarija sunan miyaa riwaayaadkii sunanka laftirkooda in la jamciyo riwaayaad wax uga hadlayaa jiro kuwa uunan uga hadlin baa jiraan aduu marka howlo badan bay rabtaa xadiidku waa xadiid xasana waa xaafidku waa xasaniye ibnu xajar xaakimna waa saxiix yeela dahbina waa ku waafaqay marka xadiid xasana weeyaan waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi can caliyin radia allaahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa shaakiyan mid sheeganayo oo xanuunsanayo famara binabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigaa isoo maray wa ana aquulu anoo dhahay allaahuma yaa allaahu allow in kaana ajalii qad xadara wadkeyga ama waktigayga haddii uu soo xaadiray fa arixnii ilaahu ii raaxay wain kaana muta-akhiran haddii uu yahay mid la dib dhigay waqtigeygu mid dibdhigan haddii uu yahayna farfacnii ilaahu iga koryeel xanuunkan wain kaana balaa-an bala hadii farfacnii i koryeel wain kaana balaa-an haddii uu bala yahayna fasabirnii ilaahu isabarsi faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabiga waxa uu yidhi kayfa qulta sidee baa tiri fa acaada calayhi waa ku celiyey maa qaala wixii uu yidhi fadarabahu birijlihi lugtiisa ayuu ku riixay wa qaala waxa uu yidhi allaahuma caafihi ilaahu caafi aw ishfihi ilaahu shaafi shaka shucbatu baa shakiyey qaala waxa uu yidhi fama shtakaytu ma aanan sheeganin wajacii xanuunkayga bacdu kadib taa kadib xanuunyani eh, xanuunkaygii kama sheeganin markaas ka bacdi qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix warawaynaa fi kitaabay tirmidiyi wabni maajah can abi saciidin alkhudriyi waabi hurayrata radia allahu canhuma anahumaa shahidaa calaa rasuuli illahi sal l salam nebiga ayay xaadireen anahu qaala isagoo yiri ka marqaati kacanan ujeeda nebiga waxay ka sheegeen inuu yiri man qaala laa ilaaha ila allahu wallahu akbar sadaqahu rabbuhu rabbigiiba ayaa rumeeyo ninkii sidaa yihaa rabbigii baa rumeeyo faqaala waxauu yihi laa ilaaha illaa ana faqaala wuxuu dhahayaa rabbi laa ilaaha illaa ana macbuud xaq lagu caabudaa ma jira aniga maahane wa ana akbaru anaana weyn waidaa qaala laa ilaaha ila allahu waxdahu qaala waxa uu yihi yaquulu alla wuxuu dhahayaa laa ilaaha illaa ana waxdii aniga macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro aniga maahan waxdii xaal aan ahay keligii waidaa qaala laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah qaala wuxuu dhahayaa yaquulu qaala waxau yidhi yaquulu wuxuu dhahayaa alla laa ilaaha illaa ana waxdii laa shariika lii waidaa qaala laa ilaaha ila allah lahu lmulku walahu lxamdu qaala laa ilaaha illaa ana liya alxamdu waliya lmulku aanay ii sugnaatay xamdii mulki waidaa qaala haddii uu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu walaa xawla walaa quwata ilaa biاllah qaala laa ilaaha ilaa ana walaa xawla walaa quwata ilaa bi wakaana yaquulu wuxuu ahaa inuu dhahayo man qaalahaa fii maradihi jiradiisa dhexdeeda qofkii ku yiraahdo towxiidkan ku towxiidsado huma maata dhinto lam tadcamhu nnaaru naarta ma quudanayso naartii ma quudanayso ma cunayso qaala tirmidiyu xadiidun xasan tirmidi waxa uu yihi xadiidun xasan weyaan ayb marka qofkii jiranaa marka waxyaabihii uu dhahayay waa kana tanaa ka kamida marka inuu towxiidsado laakiin towxiidkaas yaa lagu duwaa waxaa lagu duwayaa qofkii awal towxiidka aada ula weynaayo oo towxiidka qabsan jiray adkaarta iyo wardiga iyo hayjira ayaa lagu duwaa <clears throat> laakiin qof adkaartaba aan lagu karin ama iska hilmaamayo iska socdo un ama aan shaqaba ku lahayn cibaadaad iyo diin iyo aan shaqo ku lahayn hadday boqol isku tagtay towxiid u laqina maagaan ma qabsanayo towxiidka walidaalika ibnulqayim kitaabkiisa addaa-u wuxuu ku sheegaa dad badan oo salaada aan tuka jirin iyo kuwo salaada dayici jiro waqtigooda waqtigeeda ka bixin jiray iyo iyagoo marka markay dhiman rabeen layiri laa ilaaha ila allah ayuu marka wuxuu leeya sharak ayuu ku hayaa marka <clears throat> marka laa ilaha illahu ma dhahayo mid kaloo jarta iyo waxyaabahaas cayaari jirayna markii la yiraahdo laa ilaaha illa allah markaasuu wuxuu le haa qalabtuk waa ka adkaaday anaa ka adkaaday waa kaa badiyey buu leeyahay ayb mid kalena wuxuu sheegay dhahayo eh, isagoo guri taagan ayaa gabar soo martay hortiisa markaas waxay tidhi ayna xamaamu minjaab minjaab musqulihiisii iyo meelihii lagu qubaysa jiray ou lahay aawe markaasuu wuxuu yidhi waa kanahay soo gal guriga markay usoo gasho guriga ku xirtay markaasuu yidhi xumaan iyo waxbuu ka doonay iyo zino markaasay waxay tiri waayaha waa ku ogolahay waxaan cunna noo raadi bax isagoo marka inta farxaddii ka badatay xumaantaas ku farxaayo ayuu albaabkii ballaqan ka tegay markaasuu cunto doonay markau baxay baxday iyadana waa iska tagtay ninkii markaasuu ku wareeray marka waa wareeray markuu soo laabtay iyadoon meeshii joogin ayaa marka wuxuu ku waashay inuu yidhaahdo ama uu ku hadaaq ayuu galay yaa ruba qaa'ilatin yowman idaa balaqat ayna ariiqu ilaa xamaami min jaabi markuu dhima rabaa waxaa layidhi war laa ilaha illa allahu dheh markaasuu le yaa ruba qaa'ilatin yowman idaa balaqat ayna ariiqu ilaa xamaami min jaabi tawxiidsa markii la yidhaha waxaasuu akrinayayb marka tawxiidkan qofka markaa haleelaya ama ku dhawaaqaya waa qofkii ahalka u ahaa ayb ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ahal nooga dhigo oo wax qofku iska keenkeeni kara maaha waa wuxuu ku noolaa jiray oo bilcagsi a-imadii waaweyneyd abuu zurcat araazi markuu dhiman rabay ayaa waxaa soo booqdeen abuu xaatim iyo maxamed ibnu muslim ibni waara iyo ayaa soo booqdeen markaasa waxaa layidhi aan u laqinna tawxiidka abuu zurca markaasaa nin walba yidhi waa ka heebeysana aniga abuu zurca maan tawxiid u laqini karaa waa ka heebeysana ee aan xadiidka tawxiidka ku saabsan agtiisa aan ku sheeg sheegno saa qabsanaya markaasay waxay bilaabeen xadiidkii mucaadi bnu jabal sanadkiisay kor ka soo bilaabeen abuu xaatimaa bilaabay cabaar markuu waday meel dhexe waa wadi waa ka istaagay oo waa xifdigii baa markaas uun si ka noqday ilaahay baa wuxuu doonay inuu ku karaameeyo abuu zurca maxamed ibni muslim ibni waara bilaabay fartaja calayhi waa ku istaagay isagana meel dhexu uga istaagay abuu zurcihi jiranaayey ee sakaraadka ah qabsaday marka markaasuu yihi xadaanii fulaanun qaala xadahanaa fulaan qaala xadahanaa fulaan can fulaanin can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah sidaas markuu yirina naftaa ka dhacdason dhamaystirin dakhala aljanadii intii ahaydba aan dhamaystirin tawxiidkii markuu dhameeye naftii uga dhacday marka wixii uu ku noolaaday waa xadiidka nebigu u faafi jiray waa ku noolaayo waana ku dhintay ilaahi waa ku dilay ayb marka sida qaalibkaa sidaas waa qofka aada arkayso isagoo fiicnaay haddana gadaal ka halaabay oo shar ku dhintayna aada aragtana qof qalbiga waxun uga jireenoo awal ee ilaahay addoon ma dulmiyo xadiidkii arbiciinka ku jira wuxuu ahaa wa ina arajula la yacmalu bicamali ahli اljannati xataa maa yakunu baynahu baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bicamali ahli اnnaar fayadkhuluhaa waxaa ku jirta waina arajula layacmalu bicamali ahli اljannati fi ma yabduu linnaas riwaayaasaas dhehaysa sida dadka u muuqato laakiin qalbigiisu qurun ayaa ka buuxay oo ilaahay ogyahay markaa warawaynaa fi saxiixi muslimi wakutubi tirmidiyi wاnasaa'iyi wbni maajah bilasaniidi saxiixati can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu ana jibriila ata nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam jibriil baa nabiga u yimid faqaala waxau yihi yaa muxamedu muxamedow ishtakayta ma xanuunsatay qaala nacam buu yihi haa qaala bismi illaahi arqiika min kuli shayin yudiika min shari kuli nafsin aw caynin xaasidin allaahu yashfiik bismi illaahi arqiik sidaducadaanuu ku aqriyay marka bismi illaahi arqiik magaca alle anoo kaalmaysanayaan kugu tufayaa ama magaca allaan kugu tufayaaba min kulli shayin shay dhammaantii baan kaaga tufayaa iyo udiika ku dhibayo min shari kulli nafsin naf kastaa sharteeda aw caynin ama il xaasidin u xasado allaahu alla yashfiika waa ku shaafinaya bismi arqiik magaca alla qabidiisa ayaan kugu tufayaa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama nabiga dakhala calaa acraabiyin ribaadiye ayuu usoo galay yacuuduhu isagoo booqanayo qaala waxa uu yidhi wa kaana nabiyu sala allahu alayh wali wasalama nabigu wuxuu ahaa idaa dakhala calaa man yacuuduhu hadduu usoo galo qofka uu booqanayo qaala wuxuu dhihi jiray laa ba-sa dahuurun in shaa allah laa ba-sa wax dhiba male baas male dahuurun huwa jiradaani dahuurun dahaaro waay dahuurun ama dahuurun mid wax lagu dahirayo insha allah dahuur yani waa wixii wax dahirayo nadiifinayo waa jiradu maxay nadiifinaysaa dembiga ayay kaa nadiifinaysa oo qofka hadduu qandhado ama uu xanuunsado ee ou sabro waxaa weeyaan sabarkaas marka ilaahay darajaadu kor ugu qaado wax marka qofka darajada lagu siinayo ma sabarka miyaa mise waa jirada waa isku qabteen culimmada cizi bni cabdisalaam wuxuu leeyahay waxa adiga ajarka lagaa siinayo waa waxa adiga sabab u tahay jiradana adiga sabab uma tihid jiradana adiga sabab uma tihid wax ficil adiga aadan kasab adiga aadan la imaanin si ajar lagaaga siinaya ee waxa uu yiri waxa ajarka lagugu siinayo waa sabarku yiri sabarka adiga kasabkaaga waa markaad jiratood sabarto kasabkaagii waay marka ibnu xajarna fatxiga iyo wuxuu yiraahdaa sidaas mudarid ma aha oo qofka marka jirada waa laga yaabaa in wax lagu siiyo ayb meeshaa marka baxsi baa ka furan marka qofka jiran marka loo yimaado laa baasa tahurun in shaa allah ama tahurun in shaa allah warawaynaa fi kitaabi bni sunniyi can anasin radi allahu canhu ana rasuul allahi sal l slama dakhala calaa acraabiyin reebaadiye ayuu usoo galay yacuuduhu wahuwa maxmuumun isagoo la qandhayseynayo qandhan faqaala waxa uu yihi kafaaratun wa tahuurun kafaaro dembi dhaaf iyo wa tahuurun iyo wax dunuubtii nadiifiyo ahiro waraweynaa fi kitaabiy tirmidiyi wabni suniyi can abi umaamata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam tamaamu ciyaadati lmariidi qofka jiran booqashadiisa taamnimadeeda iyo dhammaystirnaanteeda an yadaca axadukum midkiin inuu saaro waa yadahu gacantiisa calaa jabhatihi qofka jiran foolkiisa aw calaa yadihi ama gacantiisa ou saaro gacantiisa korkeeda fayas'alahu ou su-aala kayfa huwa sida uu yahay qofka mariidka ee jiran booqashadiisa dhammaystirnaanteeda waxa ay tahay gacantaada inaad saarto foolkiisa oo tiraa see sidee yahay see tahay ama gacantaada a gacantiisa kor saarto see tahay tiraahd markaa saas yeesho waa booqatay qofkaas booqasho dhammaystiran baad booqatuu leeyahy laakiin iska jir hadday naag tahay mar maya naag ajnebi ah hadday tahay ajnebi kaa ah adiga oodan maxramkaagii ahayn ama xaaskaagii ahayn ma taaba kartid inaad saas gacanta u taabato maa dadka qaara qur-aana waxaan ku akrinaynaa bay leeyihin haweenka naag ajnabika abuu qur-aan ku aqrina markaasuu le bismillaah tuuh inta yirahdo dhabarka dharbaaxaya naam dhabarka iyo madaxa iyo ka dharbaaxaya ixraadka shar waa shar ayb marka xaalkiisana waa weydiinaya fayasalahu kayfa huwa hada lafdu tirmidiyi weya wafii riwaayati bni suniyi min tamaami alciyaadati waxaa ka mid ah, an tadaca yadaka gacantaada inaad saarta cala lmariidi qofka jiran fataquula aad tiraa kayfa asbaxta aw kayfa amsayta seed ku galabaysatay seed ku waaberiisatay qaala tirmidiyu laysa isnaaduhu bidaka xadiidkan isnaadkiisu saa uma xooggala gala xaafidkuna wuxuu yihi walaslu wadcu lyadi cala almariidi shaahidun min xadiidi caaisha fi saxiixayn wa min xadiidi sacdi bn abi waqaas fi lbukhaariyi qofka jiran gacanta in la saaro daliil saxeix waa loo haayaa horey usoo hormartay buu ku leeyahay ayb laakiin xadiidkan kan isnaadkiisu waa daciif warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can salmaana radia allahu canhu qaal caadanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa isoo booqday wa ana maryadun anoo jiran faqaala waxau yidhi yaa salmaanu salmaanow shafa llaahu suqmaka shafa allaahu allah shaafiyo suqmaka jiradaada ama saqamaka labada waa la dabdiy jiradaada allah shaafiyo waqafara dembaka dembigaaga allah dhaafo wacafaaka allah ku caafiyo fii diinika diinkaaga allah kuu caafiyo wa jismika iyo korkaaga ilaa muddati ajalika ilaa waqtigaaga muddadiisa yacnii ilaa inta aada noolaanayso waqtigaagii la gaarayo <clears throat> diinkaaga iyo jirkaaga allah kuu caafiyo diinka hormariya rasuulku ma diinka marka lwaa isaga aada muhiim u ah jirka haddaan laguu caafinin laakiin diinka laguu caafiyo waxa ugu badanoo kugu dhacayo waa inaa iska dhimato dhimashana waaba la dhimanaaba kor i hoos ayb laakiin haddii jirkaaga lagu caafiyo boqol sano aada noolaato oo yani diinkaagiina aan lagu caafinin maxaa ka dambeeya naarle ma ka dambeyso ayb xadiidkan marka sidaas ayuu yiri ayb ibnu sunni camal yowma leyla ayuu ku wariyay min xadiidi jandal ibni waathiq altaqlibiy can shucayb ibni abi raashid can abi khaalid camr bni khaalid alwaasiti can abi haashim can zaadan can salmaan waisnaaduhu daciifun ibnu callaan wuxuu ku yiri sharxuladkaarka qaala alxaafidu bacda takhriijihi hada xadiidun gariibun akhrajahu alxaakimu fi lmustadraki wasaxaxahu waqaala adahabiyu fii mukhtasarihi talkhiiska waaye talkhiis lmustadraga sanaduhu jayidun waleysa kamaa qaal ibnu xajar wuxuu yii laakiin siduu u yiri maaha sanadkiisu jayid maaha wqad tama alwahmu fiihi calayhi wacala alxaakimi qablahu faqad saqطa min sanadihi bayna shucayb waabi haashim raawin wadalika araawi huwa abu khaalid kama jaa fii riwaayati bni suniy waabuu khaalid wa huwa camru bnu khaalid alwasiti daciifu jida warawaynaa fiihi can cuhmaana bni cafaan radia allahu canhu qaal ayb xadiidkan hadda aan ka soo tagnay ayb sidaas aan sheegnay waa daciif sanadkiisa dacfiga ku jiro warawaynaa fiihi can cuhmaana bni cafaan radia allaahu canhu qaal maridtu waan jiraday fakaana rasuulu llahi sal l slam yacudunii nabigu wuxuu ahaa inuusyucawidunii nabigu wuxuu ahaa inuu imagangelinayo facawadanii yowman maalin ayuu imagangeliyey ayuu isticaado ii sameeyey facaadanii yowman nusakha qaaraa dhigay facaadanii yowman maalin buu isoo booqday adi yacuudunii mau kuu dhiga kaaga ya yucawidunii facawadanii sooma yacuudunii ah, waa isoo booqday <clears throat> rasuulku wuxuu ahaa inuu isoo booqanayo facawadanii yowman maalin buu marka ayuu wuxuu iigu wuxuu ii sameeyey isticaada ayb <clears throat> duco yacnii sharta aan uga magan galo ayuu igu faqaala waxau yidhi bismi illaahi araxmaani raxiim uciiduka billaahi ilaahan ku magangelinaya alaxadi asamadi allihii axadka ahaa alsamadi ee xaajaadka makhluuqu ay ula soo qasdayeenoo sayidka ahaa isagana cidna u baahnayn alladii lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad alladii lam yelid aan dhalin walam yuulad aan la dhalin walam yakun lahu kufuwan axad <clears throat> ahad markaa u dhigmana aanay jirin kukuf a min shari maashay shartiisa ayaan kaa magangelinaya alla tajidu aada helaysid falama istaqalla rasuulullahi sal l slam nabigii markuu kacay qaa'iman xaal uu yahay mid istaagayo qaala waxau yidhi yaa cuhmaanu cuhmaanu tacawad bihaa ku magangal famaa tacawadtum bimilihaa iyadoo kale ma aydnan ku magangelinin <clears throat> xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jira kana baabu istixbaabi wasiyati ahli lmariidi dadka jiran mariidka dadkiisa dardaarankooda sunanimadiisa waman yakhdumuhu iyo qofka u adeegaya qofka jiran maxaa lagula dardaarmaana bilixsaani ileyhi ninkaa jiran inay ixsaan u sameeyaan waxtimaalihi inay u dulqaataan oo nin jiran qofkii ahaayo waa u xayiran yahay wsabri calaa maa shay ku sabirkiisa yashuqu dhibaayo min amrihi isaga shanigiisa ka mida wakadalika alwasiyatu dardaaran biman qof loo dardaarmo qaruba ou dhowaaday sababu mowtihi geeridiisa sababteeda bixaddin xad ou ugu soo dhowaaday ow qisaasin ama qisaas ow geyrihimaa baabkan marka wuxuu baab yahay qofka jiran dadka haayo in loo dardaarmo meydkan eh, qofkan jiran ku ajar tirsada u adeega ku sabra dhibkiisa sidaas in loo la dhaho waxaa kaloo iyadana uu baab yahay baabkani in loo dardaarmo qofkii dhimashadiisu soo dhawaato dhimashadiisu inay soo dhawaato maxaa lagu garanaya maalan qisaasu u xeranya qof bou kas u dilay waa la xukumay dil baa lagu xukumay waa la dili rabaa ninkaas marka in loo dardaarmo isagana ayb ama xad ayaa loo dili rabaa asagoo naxaas lahoo eh, nikaax saxiixa wax ku arkay ayuu zinaystay dhagaxaa la rabaa in lagu dilo waa in loo dardaarmo wanaag in loo dardaarmo rawaynaa fi saxiixi muslimi can cimraana bni lxuseyn radia allahu canhuma ana imra'atan haweenay min juhaynata reer juhayne ah atat inabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigay u timid wahiya xublaa iyadoo uur leh min azina zina iyadoo uur ka leh waa sinaysatay markaasaa uurku soo baxay fa qaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahay asabtu xaddan aniga xad baan galay cuquubo shay cuquubo waajibiyo ayaan asiibay oon galay fa aqimhu calaya ee iga og korkayga ka og fadacaa nabiyullaahi sala llahu nabiyullaahi waliyahaa nebiga alla wuxuu u wacay ninka iyada mas-uulka ka ahaa fa qaala waxauu yidhi axsin ilayha war usoo ixsaan samey yani baabku tarjamadiisa meeshaan wuxuu ahaa qofkii saasoo kale qof la dili rabo qaraabo la ah in isagana loo dardaarmo qofkan wanaag u sameeyo waa la dili rabaa darteed ha adiga laftirkaaga ha ugu xadgudbin axsin ilayha u ixsaan fal ayb ayb yacni hayaan la dhibin ha haloo naxariisto waa ilaana way toobad keentay fa idaa wadacat haddii ay dhigto cunugan caloosha ku jira haddii ay dhigto fatinii bihaa iila kaalay ii keen fafacala sidii buu yaala meeshaa marka iyadana waxaa laga qaadanayaa qofkii dil mutaysto laakiin ilmo yaryar calooshiisa ay ku jiraan matalan iyadoo uur lahay waxay dishay qof qisaasaa ku waajibtay see la marka iyada iyo cunuga caloosha ku jira ma laysla dilayaa maya waa la sugaa markay dhasho oo cunugaas ay nuujiso wixii baahi uu qabi u dhammaysaa tiirka la keenaya waa la dilaa zina haddii uu yahana sidoo kale waxaa la rejminaa markay cunuga dhasho ilaa cunugaan isaga dembi ma gelin moogta sidiibuu yeelay marka fa amara biha nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu u amray fashudad calayha waxaa lagu xirxiray hiyaabuhaa dharkeedii baa lagu xirxiray uma amara biha nabiga waa amray farujimad waa la rajmiyey uma sallaa calayha waana ku tukaday nabiga sal l slam marka waa ku tukaday maadaama wuxuu ugu tukaday naagta naag toobad keentay qof aan la ogeyn asaga iskeenay uu yidhi dembiga aakhiraa ka daran midkan adduunyada ee haleya xado qof waxa weeyaan marka towba la yimid markaa nabiga saa darteed waa ku tukadeen qof in dhagax lagu dilana ayaamahan dambe gaalada kufaarta waxaa iyaga ka qaalib noqday inay islaamka ku caayaan ama ay yiraahdaan dadka dhagaxa lagu dilo iyo dadka saa la yeela iyo waxyaabahaas looma baahna iyo iyagoo mujrimiin kalkaal daa'iman gaalada qof mujrim oo dembi ku jira iyo qofaan dembi ku jirin ayagu waxay u hiilayaan kan dembiga ku jiro hay-aadkooda o dhan waxay u furan yihiin dadkaas inay u kaalmayaan walidaalika qofaa qof dilaayo qofkii qofka dilay ninbuu adduunyada ka waday ayb ilmo yaryaroo agoon ka dhigay naagu wuxuu ka dhigay nin la-aan ama garoob uu ka dhigay waxa uu waalid buu ilmihiisii ka dilay bal dhibka uu geystay intuu leegyahay arag markaase waxay ku leeyihin soddon sano ha lagu xukumo haddana labadoo sano markuu xirnaada ha la iska daayo marka maxaa u malaynaya ninkii dadkii oo wax ka dilay markuu iska cag marmarayo ninkii ninkooda dilay aaday u dhibsanayaan maa caqlina ma keenayso waxaas sharcina ma keenayo ayb walidaalika islaamku isaga wuxuu aada uga taxadaray shan waxyaaboodoo waxaa jira qofka bani aadamku masaalixdiisana ay taam ku noqonayso daruurina ah diintaa ugu horeyso waxaa u xigta nafta maalka cirdiga iyo caqliga shantaasuu ilaaliya cuquubadan adag waxaa loogu keenaa waxay tahay ama loogu jideeyey in aada loo ilaaliyo kuwaas mid waa midoo marka tan koowaad waxaa weyaan diinka qofkii inta muslimo islaamnimada ka baxo waa in la dilo gaalka asligaa lamid maaha isaga maxaa yeele diintiibuu ku dheleelayaa na diinka dheldheel ma gala marka na man badala diinahu faqtuluuhu buu yiri nabiga sala allahu aleyh ali wasalam maxkamad ayaa lagu dilaa marka dabcan oo maxkamad in la saaro lagu cadeeyo dembigaas markuu ku cadaado kadib waa tan labaad waxa ay tahay nafti walakum fi lqisaasi xayaatun qisaasaa la jideeyey oo ninkii qof dilo naf muslimada qofkii gooyo in isagana la keeno la dilo qof muslima xora qofkii dilo in la dilo isagana hadday dalbadaan dadkiisa dili saas maxaa loo yeelay inaan lagu ciyaarin nafaha muslimiinta inaan lagu ciyaarin tan saddexaad waxaa weeyaan maalka maalka isagana waa wax bani aadamka danihiisa iyo xaajadiisa iyo waxa uu ku istaagaya waa maal maal la-aan wax la samay kara ma laha maalkii sida ah in lagu cayaaro ma aha qofka laga xado laga dhaco waxaasoo dhan sharci adagu ka keenay oo qofkii wax xado gacantii laga gooyo si dadka kalena ou tusaale ugu noqdo qofkii la shirkoobi lahayn ou iska arko calaamad cad ou ku arko hakada ayb midka <coughs> afaraad waxaa weya cirdiga zinada ilaahay wuxuu boqol karbaash uga waajibiyey ama uu uga waajibiyey dhagax weliba kan dhagaxa lagu dilaa nin wax soo marayo midka wax soo arkay marka fasaadkiisu waa ka badan yaha kan wax soo arkin saa darteed isaga cuquubada waa loo badiyey midka aan wax soo arkinna waxaa layidhi boqol nikaax saxiix aan wax ku arkin boqol jeedal in lagu dhufto boqolkaas karbaashi marka eh, isaga lama dhihin xubinta uu ku zinaysta ha laga gooyo lama dhihin sababtoo ah xubinta uu ku zinaysta haddii laga gooyo wax la arkaayana awalba ma ahayn oo hadda qof arkayo iskaga ilaalinaa ma jirto isagiina waxyaabo kale uu ku qabsan lahay baa uga yaa uga dhumaya waxaa la jidiyey boqolkaas karbaash haddii uu nikaax soo marane maxaa yeelay ninkan haddii zinada laysku daayo oo la yiraa hala zinaysto dadka nasabkoodii ayaa isku ayb naagtii maalan nin bay leedahay wuxuu nin kalaa ka zinaystay wax dhalay ilmihii waa isku qasmayaan kee dhalay kee kale la garan maayo qofka kale iyada midda kale waxay keenaysaa in laysdilo in laysdilo ayay keenaysaa arrin cirdow arrin culus waay saas darteed baa marka zinada cuquubadan looga waajibiyey zino wax caadiya lagama dhigi karo caqligana ma ka dhigayo sharcigana ma ka dhigayo gaaladii wax caadi ah bay ka dhigteen shaydaan se ugu shaqaysanayo waxay bilaabeen inay yidhaahdaan qofku eh, naag labaad ninku ma guursan karo laakin waa ka zinaysan karaa gabdhihii ay yidhaahdaan marka haddaynan qaangaarin lama guursan karo qaangaar siddeed iyo tobanay u yaqaanaan ma la guurso kara sideed toban ka yar guur nikaax sharciya maya zina ma samey kartaa suuqeeda waa iska geli kartaa ish waxaas danaynta loo danayna maxay tahay marka qofka noocaasa ah adiga wuxuu kuleeyahay marka eh, anaa nidaam kuu dejinayo adiga nidaam iyo maamul iyo waxa nolol nolosha wanaageeda ma taqaanid isagiibaa marka noloshii ka dhintay wanaageedii nacam oo shantii daruur caqliga isagana sharcigu waa ilaaliyayo ninka khamre caba ama daroogo iyo isticmaalo xad baa loo keenay iyadana afartan karbaash in lagu dhufto markay ugu yartaa ilaa sideetanna la gaarsiin karo ayb waxaasoo dhan cuquubaadkan alla wuxuu u waajibiyey sidaa rajmiguna waa arin diinta ka mida aayad qur-aanka kusoo arooray oo ahaan jiray markii dambe waa la nasakhay akhris ahaan xugun ahaan laakiin baaqi bay ahayd nebigaa wax rajmiyey eh, yacni asxaabtii ka dambeysay baa wax rajmiyeen marka rajmiga ninka yiraahdo waa cuquubo arxan darro ah ama inkiraahi waa qof diinkii inkirayo ayb marka axkaamta ilaahay inaan lagu cayaarin waay nacam say tahay marka loo qaato uma sallaa calayha markaa nabiga waa ku tukaday maxalushaahidka marka axsin ilayhaadaas waa u ixsaan fal weyaan maxalushaahidka midda kale dadka dembiga galo haddii cuquubaadkan sharciga la oogo dadka dembiga dembigu waa yaraana xilliga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa laba ama saddex qofood in la rajmiyey mujtamacii kale ma aha dad zinaysta maba ahaynba mujtamacii kale cuquubada laftirkeedana waa joojinaysaa waa baabi-inaysaa cuquubada tuugga haddii gacanta laga jaro tuugnimada waa yaraana dadka xoolahooda banaanka iska oolaya waxna la qaadi maayo wax qaadanayo malaha ayb marka hal qof ee weliba daalim ah mujrima ah, cuquubo in lagu fuliyo iyo yaa daran ummadda dhan inay ciqaabnaato hada ummadda dhan sooma ciqaabnaanayso hadday ummadii tuugadii haddii lagu fasaxo dadkii o dhanaa ciqaabnaanayo gaalada marka iyaga waxay rabaan inay dadku ciqaabnaadaan kulligood hal ninay marka gacantiisa ilaalinayaan laba milyan iyo saddex milyan ayaa xoolahooda ay eber ka dhigayaan baaba hal qof in la dilo marka qofkii qof dilo marka la dilo qisaas la sameeyo waxaa laga yaabaa in qof ama laba la dilo oo ay saas ku istaagtay nin walba oo cabsado waxba uunan dilin ummaddii nabadgelyo guuday helaysaa soo maha ma rabaan ayaga marka taanaan waxay rabaan dadku inay islaayaan ma la dilaayo marka waxay la taagan yihiin mar walba qofkii wax dila la dili inay la taagan yihiin wabilahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina maxamed wala ali sab